calaamaa noo dhimanoo rafcadu leedahay waa alif iyo nuun aliftay nooga bilaabane wa ama alalifu aliftii fatakunu aliftii calaamatan calaamay noqotaa lirafci godkay calaamad u noqotaa fii tasniyati اlasmaa'i fii muhana alasmaa'i asmaada kuwooda la labeeyey ayayna calaamad ugu noqotaa khaasatan aqusu waan gaar yeelayaa khaasatan gaaryeelid وأmا الأف alftii faتkunu alftii calaamaةan calaamay noqotaa lirafci godkay calaamad u noqotaa fii تaثniyaة الأsmaaءi fii muثanى الأsmaaءi asmaada la labeeyey ayay calaamad ugu noqotaa khaasatan aqusu waan gaar yeelayaa asmaadaas khaasatan gaaryeelid calaamadihii rafcadaa calaamadda saddexaad waa alif aliftu hal meelay calaamad ugu noqotaa rafcada halkaas meel waxay tahay asmaada mufanaha oo laba labada tusayda asmaada la yidhaha mufanaha oo labada tusayda asmaadaas marka la rafcinayo wax kale laguma rafciyo alifaa lagu rafciya mufane maxaa la yidhaahdaa tacriifkiisa waxaa la yidhaahdaa mufane kullu smin dalla calaa calaa inayni aw inatayni agaradii iska daa waxaad tidhahdaa kullu smin dalla calى snayni aw itnatayni kullu smin waa isim kasta dalla calى snayni laba laba aw itnatayni ama laba dhadiga waxaa la yidhaahdaa musane waa isim kasta oo tusa laba rag ah ama laba dhadigoo dumara tusa kullu smin dalla calى snayni aw itnatayni biziyaadatin fii aakhirihi ziyaado aakhirka laga gershooma ku tusa biziyaadatin fii aakhirihi tusaale soo qaado cumaru cumaru waxaad aakhirka ka gelidaa alif iyo nuun cumaraani laba cumar cumaraani fiiri muxamadun aakhirka siyaado ka geliyo alif iyo nuun geli muxamadaani laba muxamed masjidun waa hal masaajid alif iyo nuun aakirka ka geliya masjidaani laba masjid qalamun qalamun waa hal qalam hal qalamu magacuu yahay alif iyo nuun aakirka ka geliya aakirka siyada ka geliya qalamaani laba qalam kitaabun waa hal kitaab aakirka ka geli alif iyo nuun kitaabaani laba kitaab kaas waa laba rag ah laba dumara isim tusaa hindun alif ya nuun geli hindaani muslimatun alif ya nuun geli muslimataani mu'minatun alif ya nuun geliye mu'minataani qaa'imatun gabar taagan qaa'imatun gabar taagan qaa'imatun alif ya nuun geliye qaa'imataani laba taagan musane maxaa la yidhaahdaa kullusmin dalla calى اثنayni aw اثنatayni biziyaadaةi fii aakhirihi waa isim kasta oo ku tusa laba rag ah sida cumaraani masjidaani qalamaani muxamadaani aw اثnatayni ama laba dumara ku tusa hindaani muslimataani muؤminataani qaa'imataani faatimataani biziyaadatin fii akhiri labada wuxuu kugu tusay ziyaado caaqilka laga gelsho maxaa hindun markay aheyd hal miday kutusayda hal gabadho magaceeda hinda layidha laba waxay kugu tusay ziyaadada caaqilka laga gelsho ah alifta iyo nuunta muxamedun hal ninuu ku tusayy laakiin muxuu laba kugu tusay ziyaadada caaqilka laga geliyey waxaad ku dartaa aqnab haadihi ziyaadatu can اlcaadifi wاlmacduufi aqnab nat waxay kaa deeqday haadihi ziyaadatu aqnat haadihi ziyaadatu ziyaadadaas waxay kaa deeqday can اlcaadifi wاlmacduufi aqnat haadihi ziyaadatu ziyaadadaas waxay kaa deeqday can اlcaadifi wاlmacduufi caadifkii iyo macduufkii caadif iyo macduuf waxaa loola jeedaa haddaad u baahato inaad tiraa laba cumara yimaadeen haddaan siyaadada la gelin waxaad dhihi laheed xadara cumaru wa cumaru saasaad dhihi laheed xadara waxaa yimid cumaru iyo wa cumaru cumar kale laba cumaraa yimaadeen wowdaasaa la yidhaha caadif cumarka dambood gadaal uga dartana macduufaa la yidhaha saasaad u baahanta haddaad laba hindaa yimaadeen dhahayda maxaad dhihi laheed jaaءat hindun wa hindun Ah. hindaa timid iyo hindo kale saasa dhihide laakiin ziyaadadana kaaga filnaata waxaas wowdaas oo caatifkaa iyo marka labaadoo kelmadda la soo celina intaba maxaa kaaga filnaaday ziyaadadan hal mara waxaa leedahay jaaءat اlhindaani labadii hindo waa yimaadeen jaaءa alcumaraani labadii cumar waa yimaadeen marka ziyaadadan waxay kaa deeqday kaaga filnaatay wow caaifaa iyo kelmadiiba markale lasu celfi aqnad haadihi ziyaada ziyaadadan waxay kaa deeqday can alcaadifi wاlmacduufi ziyaadadana kaa deeqday musane marka maxaa lagu rafciyaa waxaa lagu rafciyaa alif inuu rafcisan yahay waxaa lagu gartaa alif alifaa lagu gartaa musane maxaa la yidhaha horta a horayda wax walba waa in la gartaa musane maxaa la yidhaha kulusmin dalla calى اثنayni aw اثنatayni biziyaadaةi fii aakhirihi أغnad haadihi ziyaadaةu can اlcaaطif wاlmacduuf waa isim kasta oo ku tusa laba rag ah ama laba dumar ah ziyaado aakirka ka gashayna kugu tusa marka hore ku tusi mayn ee ziyaado aakirka laga gelsho kugu tusa hadda fiiri cumaru marka horeto hal cumaru kutusa cumaraani laba cumar muxuu labada kugu tusay siyaadada aakirka laga gelshay oo ah alifta iyo nuunta masjidun hal hal masjidu ku tusaa laba inaad gars masjidaani labayna tusay maxay labada nagu tusay ziyaadada caaqirka laga gelshay soo ma jeedaan aqnab haadihi ziyaadatu can alcaaifi wاlmacduufi ziyaadadan maxay naga deeqday xarfu cadaf iyo macduuf daad haddaanan gelin maxaan dhihi lahayn laba cumar ay yimaadeen makaan leenahay jaaa cumaru wa cumaru waxa yidhi cumar iyo cumar kale wadaas wowdaas iyo cumarka kale labadiiba maxaa nooga filnaaday siyaadadan aliftaas iyo nuuntaas aa nooga filnaadeen ayagaa nooga filnaadeen hadda marka musane fiiri musane mar alla markaad aragto waxaa la rabaa inaad kala garato inuu rafcisay in kaleeto zaydani maxaa leeda waa rafcisayn maxaa yeele calaamad maxaa u ah alif haddaad aragto ka waran zaydayni maragkiisay maya xayl aliftiya ka maqan muslimaani adarag muslimaani maxaa leeda waa rafcisay maxaad ku garatay alifta waxaad aragtay muslimayni muslimayni ma rafcisaya maya maxaad ku garatay insan rafcisnayn aliftiyaa maqan calaamadii rafce lagu yiqiina maqan ah, muminaani fiiri muminaani ma rafcisanya waa rafcisanya maxaa yeele aliftiyaa ku jirta muminayni muminayni marcisanya maya maxaad ku garatay inuusan rafcisnayn aliftiya ka maqan rajulaani rajulaani marcisanya maxaad ku garatay alifta rajulayni rajulayni marcisanya maya maxaad ku garatay aliftiyaa maqan khalaas intaas inaan fahnaan rabno khalaas intaas inaan fahno ayaan rabno waxaan leenahay marka musane xaal la yidhaah kullusmin dalla calى اثنayni aw اثنatayni biziyaadaةi fii aakhirihi aknad hadihi ziyaadaةu can alcaadif wاlmacduufi haye musane maxaa lagu rafciyaa alif musanahaas mudakr iyo muanaf waa isku mid xayla laba misaalan ku siiyey mudakr iyo muanaf musane waa isku mid musane isaga wax la kala qaado ma leh musanaha weligiisba la kala qaadi maa ama mudakaraado ama muanaf ha ahaado aqbala waxaa soo qaabileen cumaraani laba cumar wa hindaani iyo laba hinda iska dhig ama waxaa tidhahda aqbala waxaa soo qaabileen cumaraani wa jaaat waxaa yimaadeen hindaani waa faa'iido kale aqbala waxaa soo qaabileen cumaraani laba cumar wa jaaat waxaa noo yimaadeen waxay yimaadeen hindaani alhindaani wey wa jaaat ilhindaani alaa la gelina alcumaraani alhindaani waa ka gudubnay alifti hal meelay calaamad ugu noqotay rafcihii waana musannaha wa ama nuunu nuuntii fatakuunu nuuntii calaamatan calaamay noqotaa lirafci godkay calaamad u noqotaa fi lficli ficilkii dhexdiisay calaamad ugu noqotaa ficilkii almudaaric mubaarica ahaa idaa waqtigay calaamad ugu noqotaa itasala uu la xidhiirsado bihi ficilka mubaarica damiiru tasniyatin laba damiirkood oo damiiru jamcin jamca damiirkiis ow damiirulmu'anafati tii la dhadigeeyey damiirkeedii mucanafadii almukhaadabati lala hadlaayey afartii calaamadoo rafcada tii ugu dambeyday waa nuun nuuntu hal meelay calaamad ugu noqoto rafcada hal meel meeshaas waa maxay waa ficil mudaaric oo ay la xidhiidhsaday damiir laba tusa waa alifulisnayn damiir jamac tusa waa waawljamaaca yaa-u mu'anafati almukhaadaba waa ya-daasoo haddee hal haweeneeyo lala hadlaayo tuste hal haweenayo lala hadlaa ayay tusay waxaad leedahay marka waama nuunu nuuntii fatakuunu nuuntii calaamatan calaamay noqotaa lirafci godkay calaamad u taha nuuntu godkay calaamad u noqotaa halkay ugu noqotaa hal meela fi ficli اmudaaric waa ficilka mudaarica ficil mudaaric markaa waxba la xidhiidhsan maxaan soo ogaana maxaa lagu rafci jiray damo hadda waxaad ogaane hadduu la xidhiidhsado damadu waa xarakee hadduu la xiriirsado alifulinayn waawljamaaca yaa ulmuanafati muqaadaba saddexdaas mid ka mida ah, hadduu la xiriirsado dama lagu rafci maaha waxaa lagu rafcinaa nuun nuunaa lagu rafcina waa ka soo guuraya xraabku xarako xarafku imaana xarako wey damadu mogta xarakay aheed laakiin nuunku waa xaraf markaas waa soo guura xaraka waa ka soo guura xarafaa la ceraaba marka fiiri markii ficilka mudaaric ah ay la xiriirsato damiiru taniya waa alfulinayn damiiru taniya laba miaala ka imaanaya mar taa lagu bilaabana marna ya lagu bilaabanaya laba miaala marka ka imaanaya iiriya i ficli mudaaric idaa waqtigiiya nuun ay calaamad ugu noqotaa itasala uu la xiriirsado bihi ficilka mudaarica damiiru taniyatin damiir laba tusa ah. marka marna waxaa lagu bilaabanaa y marna waxaa lagu bilaabanaa ta ficilka yusaafiru hadda fiiri ficilka mudaaric intaan waxba la xidhiidhsan yusaafiru yusaafiru uu ahaa waxaad la xidhiiridaa alifulinayn waxaad tidhahdaa asadiiqaani labadii saaxiib yusaafiraani haddan asadiiqaani labadii saaxiib yusaafiraani waxay safri doonaan haddan berri berri bay safri doonaan asadiiqaani labadii saaxiib yusaafiraani waxay safrayaan hadan berri hadda yusaafiraani yusaafiru uu ficilkii ahaa maxaa la xidhiidhsaday alif soo maahan waa rafcisaya maxaa lagu garanaa nuunta yusaafiraani nuuntaasaa lagu garanaa inuu rafcisan yahy yusaafiraani nuuntaasaa lagu garanaa ficilku inuu rafcisan yahy daad nuuntaas ku aragta waa rafcisan yahy Oh. asadiqaani labadii saaxib yusaafiraani way safri doonaan hadan beri ta ku bilaabadana alhindaani labadii hindood tusaafiraani way safrayaan hadan beri alhindaani alhindaani labadii hindood tusaafiraani way safrayaan hadan beri tusaafiraani waa rafcisanta waxaa calaamad waa ah inuu rafcisan yahay nuunta gadaal ku sugan alifulinayn marka laba misaala ka imaanay oo marna waxaa lagu bilaabana xarafka ugu horeeyaad ka fiirineen ye asadiqani yusaafiraani marna waxaa lagu bilaabanaa ta alhindaani tusaafiraani labadooda waa isku mid waxaa lagu rafcinaa hubuutu nuun nuunta suganoo meesha ugu dambayda ku taalla ow damiiru jamcin damiiru jamc waa waawda waa waaljamaaca hadday waawljamaaca la xidhiidsato ficilka mudaarica laba misaala ka imaanay mar waxaa lagu bilaabanaa ya marna waxaa lagu bilaabanaa ta waxaa leedahay الrijaaل الmkhlisuuna hm اladiina yaquumuuna biwaajibihim الrijaalu almkhlisuuna ragga daacadda aladiina hm اladiina yaquumuuna biwaajibihim waa ragga waajibkooda u istaaga الrijaalu almkhlisuuna hm اladiina yaquumuuna biwaajibihim ragga daacaddaa waa ragga u istaaga waajibkii alla saaray xaqa ilaahay xaqa addoommada kulli الrijaalu الmkhlisuuna hum اladiina yaquumuuna biwaajibihim biwaajibihim marka fiiri waxaan rabnaa ficilka asal wuxuu ahaa yaquumu yaquumu intaan waxba la xidhiidhsan damaa lagu rafci jiray hadda waawljamaaca la xidhiidhsatay yaquumuuna nuuntaasa calaamatu rafco ah inuu rafcisan yahay waxaad ku garanay nuuntaas yaquumuuna saasaad ku garanay الrijaaل الmkhlisuuna hm اladiina yaquumuuna biwaajibihim yaquumuuna maanta waa rafcisan yihi calaamadan ku galayna waa maxee waa nuunta meesha ku qoran u dambayda yaquumuuna marna ta lagu bilaabana haddii ficilka mudaarica waaljamaca la xaydhsato marna ya marna ta waxaa tidhaa wa antum yaa qawmi taquumuuna biwaajibikum wa antum yaa qawmi war idinka tolkeeyo taquumuuna waad u istaagaydaan biwaajibikum wa antum yaa qawmi taquumuuna biwaajibikum waantum yaa qawmi taquumuuna biwaajibikum waantum yaa qawmi taquumuuna biwaajibikum waantum yaa qawmi tolkeeyow idinkana taquumuuna waad u istaagaydaan biwaajibikum fiiri taquumu uu ah ficilka mudaaric taquumu inta waxba lala xidhiidhin damaa lagu rafci jiray waaw jamaaca lala xidhiidhiyey hubuutunuuna lagu rafcinaa taquumuuna nuuntaasa calaamad u ah ficilkan inuu rafcisan nuuntaasa calaamad u ah aw damiirulmuanafati mukhaababati aw damiirulmuanafati tii la dhadigeeyo damiirkeedii hadduu la xidhiidsado muanafadii almukhaababati lala hadlayey yaaulmuanafati mukhaababa la yidhaha ficilka unbaa hadday la xidhiidsato ye oo tusayda haweeney lala hadlaa waxaa lagu rafcina oo calaamada lagu garana ay noqona inuu yahay hubuutu nuun nuun sugan waxaa leedahay waanti yaa hindu tacrifiina waajibaki waanti yaa hindu adigana hindooy tacrifiina waad garane waajibaki waajibkaaga waanti yaa hindu waanti adigana yaa hindu hindooy tacrifiina waad garane waajibaki waajibaki iiri marka asal ficilku wuxuu ahaa tacrifu ficil mudaaricun aakirka waxba laka xariirsan dama lagu rafciya tacrifu ya la xariirsatay ya lmanasi muqaadaba khalaas nuun sugana lagu rafcinaa tacrifiina tacrifiina tacrifiina aad leeda inay rafcisanta waxaad ku garanee nuuntaas sugan meeqa miisaalaan noo soo baxday marka shanaa noo soo baxday markay ficilka mdaarcay la xidhiirsatay damiiru taniya alifnutray meeqad misaala ka soo baxday labo markay wow la xidhiirsatayna maxaa ka soo baxday labo markay yaa la xidhiirsatayna maxaa ka soo baxay hal labo labo afar hal lagu daray an marka an miaala noo soo baxday an miaala noo soo baxday yusaairaani tusaafiraani yaquumuuna taquumuuna tacrifiina an miaalaa noo soo baxday ah, yusaafiraani tusaafiraani yaquumuuna taquumuuna tacrifiina an miaalaa noo soo baxday soo maaha hantaas marka aad u dhegaysta hantaas markaad aragtaan ayadoo nuun aakhirka uga qoran tahay waxaa leedin waa rafcisanyi meel alla meeshaad ku aragto waxaa leeda waa rafcisanyi laakiin nuunta haddaad ka weydo ma rafcisana hadda marka fiiri taquumuuna ka soo bilow shantii yuri yusaafiraani aad aragtay maxaa leedahay waa rafcisayn maxaa u daliil ah nuunta u daliila ah. tusaafiraani aad aragtay maxaa leedahay waa rafcisayn maxaa u daliil ah nuunta waxaad aragtay lan yusaafiraa ma rafcisanya maya maxaa u daliila nuuntiyaa la waayey waxaad aragtay lan tusaafiraa lan tusaafiraa aad ma rafcisanya maya maxaa u daliil ah duuntiyaa la waay waxaan leenahay yaquumuuna taquumuuna waa rafcisayn maxaa u daliil ah nuuntiyaa la hayaa waxaad aragtay lan yaquumuu aad aragtay lan yaquumuu ma rafcisanya maya xaa u daliil usa fuxsanayn nuuntiyaa laga waayo ah, waxaad aragtay lan taquumuu lan taquumuu ma rafcisanya maya maxaa u daliil ah eh? nuuntiyaa la waayo waxaad aragtay tacrifiina tacrifiina ma rafcisan yahi ha maxaa u daliil ah nuuntiya ku sugan waxaad aragtay lan tacrifii lan tacrifii ma rafcisan yahi maya maxaa u daliil usa rafcisanayn nuuntiya la waayo شhantan miثaal magacooda waxaa la idhahdaa afcaal الkhams maxaa la idhahdaa afcaal اkhams afcaaشhi شhanta aheed maxaa la idhahdaa afcaal الkhamsa marka hadhow waxaa lagu leeyahay afcaal amse maxaa lagu rafciya maxaa leeda hubuut nuun waa lagu hal miaal meesha lagu dhihi lahaa ficil mudaarica afnitnayn la xiriirsaday iyo ficil mudaarica waawljamaaca la xiriirsaday iyo ficil mudaaricoo yamanaf mukhada la xiriirsatay meeshii warkaas dheer lagu dhihi lahaa waa lasoo gaabina waxaa lagu leeyahay afcaal lkamsa maxaa lagu rafciyaa hubuut nuun aad leeda afcaal lkamsa maxaa lagu rafciyaa hubuut nuun afcaal lkamsa maxaa lagu gartaa inay rafcisan yihiin hubuut nuun khalaas afcaal اkamsa waxaa lagu gartaa inay rafcisan yihiin hubuut nuun haddii nuuntu sugan tahay waa rafcisan yihin haddii nuunta la waayana ma rafcisan intaas ma la fahme wuxuu ku yidhi waama nuunu nuuntii fatakunu nuuntii calaamatan calaamay noqotaa lirafci godkay calaamad u noqotaa fi lficli ficilkii dhexdiisay calaamad ugu noqotaa ficilka almudaarici mudaarica ahaa goormay calaamad ugu noqotaa ida tasala marka uu la xiriirsado bi ficilka mudaarica damiiru taniya laba damiir tusaa waa alflitnain aw damiiru jamcin jamc damiir tusaa waa waawljamaaca aw damiirulmu'anafati tii la dhadigayay damiirkeedii mu'anafadii almukhaadabata lala hadlayo waa ya-di marka waxaa lagu leeyahay ficil mudaaric oo ay damiiru taniya la xiriirsato ama damiiru jamc damiir muanas mukhaadaba ficilkaas mudaaric magaciis xaa la yidhaah afcaal اkhamsa afcaal khamse maxaa lagu rafciyaa hubuutu nuun khalaas intaasa rabi afcaal khamse marka haddeer annaga saddex ficlaan ka keennay waxaan ka keennay yusaafiru iyo yaquumu iyo tacrifu intaanaan ka keennay ficil kasta sidaas wey yadribu intii ka keen yadribaani tadribaani yadribuuna tadribuuna tadribiina adaa maan caawdhan iska soo shaqaydaan rabaa adiga ficil mudaaric soo qabo yaktubu soo qabo ytubu waa ore ytubu waa u qoradhe qofkii ytubu waa u qore haye halkii marna inta alif la xidhiiddo marna taa ku bilow marna yaa ku bilow waxaa tira yaktubaani taktubaani yaktubuuna taktubuuna taktubiina wad adiga saas kagood yaqra'u soo qabso yaqra'u yadkhulu yajlisu yadhabu kulli ya'kulu yashrabu yanaamu yastayqidu kul adiga iskaga wad inta hadba ficil mudaaric soo qabatid adiga aliftu markay ku jirtana marna taa ku bilow marna ya markii wawdu ku jirtana marna yaa ku bilow marna ta markay yaadu ku jirtana ta kaliya ku bilow khalaas waxaa la rabaa marka afcaal kamso inaad fahamto afcaal kamso boqol ficil maaha kun ficilna maaha waa ka badan yihi laakiin keliya aad fahamtay yusaafiraani tusaafiraani yaquumuuna taquumuuna tacrifiina intaasa waa rabaa inaad kunkaba ku fahanto iyo kumanaanaba ah, intaan intaad fahamtana waa fahmay insha allah dhib male adiga waa waa lagu dadaalaa halkaas waxaa noogu dhammaaday rafcada calaamadaheedii calaamadihii lagu gara jiray kelmaddaanu inay rafcisan tahay saasay noogu dhammaaday walinasbi kordhigii khamsu calaamaatin calaamado shan ha u sugnaadeen kelmaddaanu inay nasbisan tahay calaamada شanaha lagu gartaa شaن calaamaa lagu gartaa waliنaصbi kordhigii khamsu calaamaatin شaن calaama u sugnaadeen nasbadu way ka caamsantahay kordhig laakiin waa haddee qofka ibtidaa'iga waa loogu soo dhoweeya si waxoogaa uu ula jaan qaado waliنaصbi naصbihii khamsu calaamaatin شaن calaama u sugnaadeen alفadxatu fadxa u sugnaatay wاlأlifu alifa u sugnaatay wاlkasratu kasra u walyaau yaa usugnaatay waxaadku nuuni nuun la gooyaa usugnaatay walinasbi kordhigii khamsu calaamaatin calaamado shan a usugnaadeen kelmaddaanu inay nasbisan tahay shan calaamo mid ka mid ah lagu gartaa waa in shan calaamo mid ka mida ah laga helo kelmadda markaad xukun saaraydu leedahay kelmaddan waa nasbisan tahay ood xukunka isku ridaydo shan calaamo mid ka ah waa in laga hela shan calaamo mid ka mida ah in laga hela alfatxatu fadxa usugnaatay waa in fadxa laga helaa waalalifu alifaa usugnaatay waa in alif laga helaa waalkasratu kasra usugnaatay waalyaau yaa usugnaatay waxadfu nuun la gooyey shantaas calaamo mid ka mid aha markii lagu arko a kelimadda lagu xugmi karaa kelimaddan waa nasbisanta markaasaa lagu xugmi karaa waay ilaa icraabku afar aha soo maaha rafcun nasbun khafun jasmun soo ma ahayn waa ka soo gudubin hadda naصbiyaan marayna calaamadihiis inaan garano ah. waay faama aadatu adadii baabkii dhawaaqkii soo fahmay rafcadii keliya qofka soo fahmay kanuna waa biy biysiisi u afahma ah. baabba baabka ka dambeeya ka fududiya kitaabka ah. yaa ku yidha jurumya dhibi faama alfadxatu fadxadii fatakunu fadxadii calaamatan calaamay noqotaa linasbi nasbahay calaamad u noqotaa fii alaaati mawaadica saddex meelood ay calaamad ugu noqotaa fatxada saddex meelood ay calaamad ugu noqotaa saddex meelood marka la joogo waxaa wax lagu nasbiyaa waa fatx saddex meelood ay calaamad ugu noqotaa saddexdi waa maxay fi ismi mufradi ism mufrada kuwiya kugu soo laalaabana fiiri ism mufrada miyaa hadda u badanta in lagu baro ism mufrada hadda waa taqaana adaa lagu weydiina mahana lagu akrima ism mufrada waa taqaana ism mfrada maa laysa muaman walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min aasma اams ism mfrada kala qaad ma leh waxa weyan ha ahaado mudakr ha ahaado muanas kala qaad ma leh ha ahaado munfarid ha ahaado mala ynsarid kala qaad ma leh ha ahaado saxiixaaqib ha ahaado muctalaqib kala qaad ma leh ism mfrada ha kala qaadin maxaa lagu nasbinaa oo calaamadiisa lagu garanaa fatxo a lagu waxaad tidhaahdaa laqiitu waxaan la kulmay caliyan laqiitu caliyan ah, laqiitu waxaan la kulmay caliyan wa qaabaltu waxaan qaabilay hindan laqiitu caliyan ah, laqiitu ficliya faacil weeye caliyan khalaas caliyan hadda waa la nasbiy soo ma jeedin caliyan waa la nasbiy ah, waa la nasbiy caliyan waa ism mufrada inuu nasbisan waaan ku garanayna adada xarakaadka kor ka saara sooma jeedin adxada ah. tanwiintu waxaa loo fiiriyaa xarakada bay hoos laba xarako hoos ku taalo tahay khafdadii weey sooma jeed calaamadeedi hadday kor saaran tahayna oy laba taagtaagan tahayna waa fadxadii xarakaadkeeda hadday godantay laba godan yihiinna waa dam waxaa leeda laba damoo la celiyey wa dumadiio laba goor la soo celiyey wa marka waxaa tiraa laqiitu caliyan caliyan la kulma waqaabaltu waxaan qaabilay hindan hind hadda caliyan waa nasbisan yihin maxaan ku garanay fatxada qaabaltu hindan hinda waa nasbisan tahay maxaan ku garannay fatxada khalaas waxaa kaloo dhihi karta laqiitu rajula laqiitu waxaan la kulmay arrajula ninkii arrajula marka tanwiinta iyo tanwiin laanta wa isku kaamid maanta waxa wayan kulli waxaad leeda fat Ah. tanwiinta iyo tanwiin la-aanta labadaba fadxay kari kor hadday saaran yihiin xaraka dheeroo kor saaran hadday yihiin laqiitu rajula laqiitu caliyan waa iskuu kaa mid laqiitu hindan laqiitu hinda kadaa tanwiintaad rabto waa sax waa carabi kaloo sax isaguna baabkeeda tegi doonta insha allah maalinkeeda arki doonta laqiitu hindanna waa banaanta laqiitu hinda oo aan tanwiin lahayn banaanta marka laqiitu hinda iskaba dhaho marka hadda waxaan leenaha caliyan iyo hinda waa nasbisan yihin xaa u daliil ah fadxada waxaa lagu leeyahay isimka mufradka oo fadxada ay calaamadda ugu noqoto xaalatu nasba waa isimki waa kee maya kala qaad ma le ad leeda ism mufrada kala qaad ma leh dhammaantiis fadxa lagu nasbiya ka soco wa jamci taksiiri jamcu taksiir jamcu taksiirna xaalatu nasbo waxaa calaamad lagu garto waa fadxada ah waxaa calaamad lagu garto u ah fat jamcu taksiir maxaa lagu nasbiya jamcu taksiir maanta lagu adiga adigaa lagaa raba aniga weydiin mayso jamcu taksiir maxaa la yidhaha maxayla baabka horead ku soo barato jamcu taksiir maxaa la yidhahdaa maa dalla calaa akara min itnayni aw itnatayni maca taqayurin fii siiqati mufradi adaaba yaqaanba sooma jeedin waa kaasaa maxaa lagu nasbiyaa oo calaamadda lagu garto inuu nasbisan yahay waa fatxo saaxabtu rijaala dheh saaxabtu waxaan la saaxiibay الرijaala صaaxabtu waxaan la saaxiibay الrijaala hadda الrijaala waa nasiisan yahi maxaa u daliila inuu nasiisan yahay فadxada kor saaran فadxada kor saaran صaaxabtu الrijaala waraacaytu waa ilaaliyey alhunuuda waraacaytu waa ilaaliyey alhunuuda fiiri jamcu tagsiir kala qaad ma leh jamcu tagsiirka oo lagu nasbinayo فadxada kala qaad ma leh muanaf munsarif malayansarif saxuaaqib muctalaqib jamcu tagsiirka marka lagu leey farxa lagu nasbiya kala qaad male mudaker muanaf munsarif malayansarif saxiixulaaqir muctalaqir kala qaad male jamcu tagsiir maxaa lagu nasbiyaa fatxu kala qaad male dir uu yidhahdaa jamcu tagsiir waa badan yahe midka lagu nasbiyo fatxada waa kee maxaad ku jawaabe kala qaad male jamcu tagsiir oo dhan fatxa lagu nasbiyaa miaalkan saaxabtu rijaala wa raacaytu اhunuuda saaxabtu waxaan la saaxiibay alrijaala wa raacaytu waxaan ilaaliyey alhunuuda hunuuda waa jamcu taksiir mufradkii hindun u ahaa alrijaala waa jamcu taksiir mufradkii rajulun u ahaa waay walficli ficilkii calaamad ugu noqotaa ficilkii almudaaric mudaaric ahaa idaa dakala markuu galo calayhi ficilka mudaarica naasibun caamil kordhiga walam yatasil uusan la xidhiidhsan biaaqidi aaqiddiisa shay-un waxba meesha saddexaad oo fadxadu calaamad ugu noqoto nasbada waa ficil mudaarican waxba la xidhiidhsan ficil mudaaric oo aan wax la xidhiidhsaday caaqidkiisa la arag caamil nasbiya hadduu hore ka soo galo fadxa saara fadxa la saaraa fiiri ficil mudaaric soo qaada nabraxu nabraxu waa ficil mudaaric oo xaalatu rafca jooga nabraxu nabraxu nabraxu waa ficil mudaaric oo xaalatu rafca jooga waata damadu saaranta sooma jeedayso caamil nasbiye soo geli lan nabraxa calayhi caakifiina xataa yarjica ilayna muusa dhe lan nabraxa ah, lan nabraxa ficilka mudaarica waa rafcisnaa nabraxu uu ahaa caamil nasbiye soo geli hore ka soo geli lan a ka mida waxyaalaha wax kor dhiga lan a ka mida lan waa caamil ficilka mudaaric ay hore ka gashaan waa nasbidaa marba hadday hore ka gasho gadaal waa ka nasbisanya marka waxaan leenahay lan nabraxa calayhi caatifiina xataa yarjica ilayna muusa lan nabraxa marka hadda waxaa leedahay nabraxa waa nasbisanta maxaa calaamadu ah fadxada fadxada aakhirka saaran oo xaada korkeeda saaran halkaas waxaan ku ogaanay fadxadii saddex meelooday calaamad ugu noqota nasbada ism mufrada jamcu tagsiir ficil mudaarican waxba la xiriirsan haddii caamil nasbiga ka hor maro faama alfadxatu fadxadii fatakuunu fadxadii calaamatan calaamay noqotaa linasbi kordhigay calaamad u noqotaa fii alaaثati mawaadica meela saddexa dhexdooday calaamad ugu noqotaa fi lismi اlmufradi ism mufraday calaamad ugu noqotaa وجمع التفsير جمعi l jejibiyey calaamad ugu noqotaa والفعل فicilkii calaamad ugu noqotaa فicilka almdaarc mdaarc ahaa إdaa dakلa markuu galo عalayh korkiisa naaصibu caamil kordhiga وalam ytaصil uusan lana xariisan بaakiri aakirkiisa شhay waxaa leedaha marka ism mfrada maxaa lagu naصbiyaa jamcu tafsiir maxaa lagu naصbiyaa فicil mdaarc اladii lam ytaصil بaakiri شhay maxaa lagu naصbiyaa ka socohe وama alأlف alfti fatakuunu aliftii calaamatan calaamay noqotaa linasbi kordhigay calaamad u noqotaa fil asmaai asmaadi dhexdeeda calaamad ugu noqotaa asmaadii alkamsati shanta heer calaamadaha nasbada waxaa ka mid ahaa alif alifay ka mid ahaa alifka hal meelay calaamad ugu noqotaa nasbada waa asmaa alams asmaa alkhamsa ma hadda lagu bana markay raxsaneen maxay aheed xadara abuuka wa aquuka wa xamuuka wafuuka waduh maali soo maahan caamil nasbiyaa la iska gelina caamil nasbiye markaad gelido alifaad ku wada taagay waama alalifu aliftii fatakunu aliftii calaamatan calaamayn u noqotaa linasbi kordhiga halkay ugu noqota waa hal meela fi asmaa amsa asmaadii shantaeed naxwu ra'aytu waa ficliga faacil mafcuulu rabaa ra'aytu waxaan arkay abaaka wa akhaaka wa xamaaki wafaaka wadaa maalinde dhammaystiro wuxuu ku yidhi naxwu ra'aytu waxaan arkay abaaka wa akhaaka iyo wamaa ashbaha daalika wixii u eg ah. ee waxa u eg waa saddexdii kale ee ku dar adiga wama ashbaha waa saddexdii kale adiga dhagool maa tahay inaad wax ku darsataa la raba soo ma jeedid marka maxaa dhehe racaytu waxaan arkay abaaka aabbaha wa akaaka walaalkaa waxamaaki gabar iyo dumaashiga wafaaka afkaagii wadaa maalin maalin midu saaxiibu hantiilaa shantaasaan arkay markaa deh abaaka wa akaaka waxamaaki wafaaka wadaa maalin waa nasbisan yihiin xaa u daliila inay nasisan yihiin maxaan ku garayna alifta ku taagay maxaan ku garayna inay nasisan yihiin alifta ka fiirsada waxa maanta aan ku xabeebsaday haddaad tidhaahdo alifta waxaan ku garanaa soonqabta inay kor dhigan tahay fatxo wixii <laughs> baa isku qasto waa khasaaro haye hadda fiiriya bal hal miisaal hadda inaad wax fahmaydaan fiiri asmaa ulkamsa inay rafcisantahy nasmisantah labadaas waa barateen mogta haadaa abuuka wa akuuka waxamuuki wafuuka waduu maalin ma nasbisan mise waa rafcisanta waa rafcisanta xaad ku garateen wowda ra'aytu abaaka وaakaaka وxamaaki وafaaka wadaa maalin ma rafcisanta mise waa nasbisanta waa nasbisanta maxaad ku garateen intaas way naxwadooda naxwada waa intaa kullina saasa insha allah u wada fahmayda soo ma jeedid hadda waxaan ogaanay aliftu meeqa meelood ay calaamad ugu noqotaa nasbada hal meela meeshaas waa halkee asmaa اkhamsa asmaa khamsa ayada ag uma baanan ahayn ag waxaa loo sameeyaa wax tiro badan oon si kale lagu koobi karin oo inta miisaan lagu sameeyo kii la arkaba miisaanka lagu fiiriyo laakiin asmaa khamsa waa wax tirsan yadi dhimada inta la tiriya faraha lagaa saaro xabad aad kaa maqan ood ku miisaamaydaa maba jiraba waayahay iska kabkabaysannaha halkaasa noo joogo hayehe marka ardada oo cabdirashiid kula cesho jirtay waa inay kula ceshadaan ardada kale insha allahu berri aan habaynayna ilahay idankiisa wallah subxana wa tacala aclam sala allah ala nabiyina mxamed